bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslm wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan ku soo jirnay muqadimadii kitaabkii ahaa min atyab alminax fii cilmi lmusalax labada sheekh raximahum ullah waxay ka warramayeen eh, maraaxishii uu soo maray cilmiga musalaxa iyo musanafaadkii laga qoray waxay yidhahdeen labada sheekh raximahum ullah uma abu xafsin cumar almayaniji yani waxaa ka dambeeyey ciyaad ibnu muusa sheekh la yidhaahdo abu xafs cumar ibnu cabdilmajiid almayaaniji alqurashi oo dhintay almutawafa sana waxaynoo qoran laakiin waa saddex iyo siddeetankii weeyaan eh, mayaanijka loo nisbaynayana waa meel markaasi u dhow meesha layaha adarabijaan ayay u dhowdahay faallafa juz'an wuxuu qoray sheekhaasi juz kitaab asmaahu uu ku magacaabay maa laa yasacu almuxaditha jahluh yacnii wuxuusan ninka muxadidkaa uusan ka jaahil noqon karin yani waxaysan habboonayn inuu jaahil ka noqdo ninka muxadidkaa saasuu ku magacaabay laakiin culimmadu waxay tilmaameen in waxyaalo markaa muxadidku u baahan yahay inuu ka tegey oo uusan wada sheegin wuxuu sheekhu yii raximahullah labada sheekh waxay yidhaahdeen wa bacda haulaa'i wahayruhum yacni kuwaas iyo kayrkood waxaa ka dambeeyey kuwaas gadaashooda iyo kayrkoodba jaءa alxaafid abu camar waxaa yimid sheekha alxaafid abu camar cuثmaan ibnu cabdiraxmaan almacruuf bibni salaax naziil dimashqa naziilka yacnii waa degaankiisu uu yahay dimashqa almutawafa sana min alhijra xilligaasuna dhintay sheekhu fajamaca lama wallaa tadriisa alxadiid wuxuu kulmiyey markii uu mas-uul ka noqday tadriis alxadiii dhigidda xadiidka uu ka dhigayo fi lmadrasa alashrafiya madrasada yani daar alxadiid alashrafiya loo yaqaano yani alashrafiya waxaan loo nisbaynaya ninkii dhisay oo la odhan jiray almalik alashraf ayaa loo nisbaynaya daartaas markuu madax ka noqday oo mas-uulu ka noqday waa ninka ugu horreeye oo markaa mas-uul ka noqda markii uu dhisay ninkaas almacruufati bidaari alxadiid caanka ku ah daar alxadiid alashrafiya oo ku taalla dimashqa wuxuu qoray kitaabahu culuum alxadiid kitaabkaas ayuu markaa qoray wuxuu jamciyey kitaabkaas loo yaqaano culuum alxadiid magaciisa macruufka waxaa la yihahdaa ama magaciisa la yaqaano waa macrifat anwaac cilmi alxadiid baa la yihahdaa macrifat anwaa cilmi alxadiid almacruufi ee ku caanbaxay oo loo yaqaano bimuqadamat ibni salaax magacaas ayay ku caanbaxday laakiin magac caadiga ah ay leedahay waa macrifat anwaac cilmi alxadiid weeyaan muqadimat ibnu salaax bay laakiin caan ku tahay fahadaba funuunahu wuxuu tahdiibiyey yani funuuntii iyo anwaacdii yani markaas cilmiga xadiidka noocyadiisii ayuu soo habeeyey wa amlaahu wuuna u yeeriyey ardaydii shayan fa shayan yani markaasi siyar siyar buu ugu yeeriyey yani hal mar kitaabka muusan wada yeerin maalinba wax buu yeerinayey sheekhu intuu soo diyaariyo ayuu markaa ardada u yeerinayey wactana wuxuuna ku dadaalay sheekhu oo ihtimaam uu siiyey bitasaaniif alkhaiib almufaraqa alkhaiib albaqhdaadi oo aan soo marnay axmed ibnu cali ibnu haabit musanafaadkuu ka qoray cilmigan ayuu sheekhu marka ihtimaam siiyey oo ka faa'idaystay waa annaga soo marnay inay markaasi ibnu nuqta uu yidhi yani culimmadu khaiib kuwii ka dembeeyey ciyaalun calaa kutubi wactanaa bitsaniifi alkhatiibi almufaraqa wa jamaca wuxuu kulmiyey shataata maqaasidiha waa min idaafati sifati lilmawsuuf bay culimmadu yani markaas sheegeen yani asalku wuxuu ahaa almaqaasid almushattata wuxuu kulmiyey maqaasidii kala tagsanayd wadamma ilayha wuxuuna u keenay wadamma ilayha wuxuuna u keenay min hayriha ay min hayri kutub اlkhaiib nukhaba fawaa'idiha fawaa'idda yacni kuwooda la soo doortay nukhabku waa jamcu nukhba nukhbaduna waa khiyaaru shay shayga kiisa la soo doortay baa la yihahdaa nukhbada fawaa'idda la soo doortay oo markaa doorka ah ayuu u keenay faijtamaca fii kitaabihi kitaabkiisaas ku caanbaxay muqadamatu ibnu salax waxaa isugu yimid maa tafaraqa fii hayrihi masaaishii ku kala tagsanayd kutubta kale falihaada cakafa alculamaau calayhi saa darteed culimmadu way dul fadhiisteen kitaabkaas wa saaruu bisayrihi waxayna yani mareen sayrkiisa iyo waddadiisay raaceen culimmadii ka dambaysay waddadii ibnu salaax bay mareen waddaduu jeexa bay raaceen fa minhum waxaa ka mida almukhtasiru lahu mid ikhtisaariyey kitaabka ibnu salaax sida ka nawowi imaam nawowi oo kale fii irshaadihi kitaabkiisa irshaadka la yidhaahdo irshaad tulab alxaqaa'iq kitaabkaas magacaas leh ayuu markaasi ku ikhtisaariyey kiibuu sheekhu sii ikhtisaariyey irshaadkaasu sii ikhtisaariyey oo wuxuu ku ikhtisaariyey altaqriib waaltaysiir altaqriib waaltaysiirkuna waa midka uu sharxayo yani markaasi atadriib araawi lisiyuuti oo caanka ah culammadan marka inoo keeni doonaan insha allah marka irshaadkii mar labaad sii ikhtisaariyey ayb wlbulqiiniyu fii maxaasinihi bulqiini asagu wuxuu ka mid yahay yani ragga ictiraad ku sameeyey ayuu markaa ka mid yahay ragga ictiraaday ayuu ka mid yahay wa minhum naaimu lahu wa minhum naadimu lahu yani waxaa ka mid ah kuwa nadmiyey lahu ay likitaab ibni salaax culimada qaar way nadmiyeen kaalciraaqi fii alfiyatihi sida xaafid alciraaqi alfiyadiisa kadalika alimaamu siyuuti raximah ullah isaguna waa nadmiyey eh, culimo kaloo nadmisa baa jira sida nadmiga la yidhaahdo yani alfiyada la yidhaahdo alfiyat altajiibi eh, culimo kalo yani markaasi culimmadu ay sheegeen oo soo naqliyeen suyuuti sharxiisa ku soo naqliyey inay nadimiyeenna way jiraan laakiin waxaa ugu caansan alfiyada ciraaqi iyo alfiyada suyuuti ayaa ugu caansan kuwa markaa nadmiyey wa minhum anaadimu lahu kalciraaqi fii alfiyatihi wa minhum waxaa ka mida ah almustadrik kuwo masaa'il ka dabageeyey yani wax ka tegay ayay ka dabageeyeen oo haleeshiiyeen waxaa ka mid ah raggaa istilaag ku sameeyey markaasi azarkashi sheekha la yidhaahdo annukat cala bni salaax kitaab magacaas le ayuu leeyahay kadalika alxaafid alciraaqi wuxuu leeyahay altaqyiid waaliidaax lima uqliqa min muqadimati bni salaax taqyiid waliidaax buu caan ku yahay yani asaguna waa masaa'ilbu markaa ku istiraagaya maanaa ka dabageynaya waxaa ka mid ah annukat ou leeyahay alxaafid ibnu xajar raximah ullah markaa kutubtaas iyaguna waa istiraag weeyaan wa minhum almustadrig baa ka mid ah mid istiraakay bimacnaa masaa'il uu ka tegay ee ka dabageeyey walmucaarid waxaa ka mid ah kuwa markaasi caariday baa ka mid ah mucaarid yacni masaa'il ku sugan bay ku bushiyeen oo waxay yidhaahdeen yani sidaa inuu u sheega maysan ahayn ama sidaa uu yiri si ka xoog badan ayaa jirta oo marka waa laga xoog badan yahay sidaa uu maray rag noocaas ayaa jira waxaana ka mida ah ninka la yidhahdo almuqhlaaa'i sheekh la yidhaahdo almuqhlaaa'i ayaa ka mida ah, wuxuu u bixiyey islaax ibnu salaax islaax ibnu salaax ayuu u bixiyey waxaa ka mida ah bulqiini kitaabkiisa sheekh haddii ay noo soo sheegeen labada sheekh kitaabkiisa la yihahdo maxaasin isaguna wuxuu ku raacaya wax ka mida bulqiini wuxuu ku raacayaa muqhlaaa'i buu ku raacayaa bacdu ictiraadaadka wuxuu sheekhu yii raximah allahu tacaala labada sheekh waxay yihahdeen hada wa min anfaci alkutubi almukhtasara haada alamru haada arrinku waa sidaa la sheegay wa min anfaci alkutubi almukhtasara waxaa ka mid ah kutubta nafciga badan leh oo haddana mukhtasarka ah waxaa ka mid ah nukhbat alfikar fii mustalax ahli alahar kitaabkaasa ka mid ah oo uu leeyahay lilxaafid ibnu xajar alcasqalaani alxaafid ibnu xajar alcasqalaani almutawafaa sanad min alhijra eh, culimo badan ayaa markaasi kitaabkaasi ammaantay oo ku sheegtay inuu yahay kitaab aad u faa'iida badan waxaa ka mida ah kutubta culimmada ammaantay sheekha leeda kamaaluddiin ashumunni eh, wuxuu yidhi wabacdu uuna kitaabka uuna nadmiyey wbacdu faaclam ana nukhbat alfikar ajalu maa sunnifa fii cilmi اlahar qad jamacat anwaaca hada alcilmi wa qarabat qasiyahu lilfahmi fallaahu yujzi man lahaa qad sannafa acdama maa jaza bihi musannifa wuxuu ammaanayaa naadimka iyo markaasi kitaabka iska leh wuxuu leeyahay kitaabka la nukhbat lfikar waxaa weeyaan ajalu maa sunifa fii cilmi alahar cilmiga cilmi musalaxa kutubta laga alifay kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay ama ka ugu weynba weeyaanba wuxuu yii qad jamacat anwaaca hada alcilmi waxay jamcisay yani kitaabkaas wuxuu jamciyey noocyadii cilmigaas fahankana wuxuu u soo dhaweeyey wixii ka fogaa ayuu soo dhoweeyey kadib markaa sheekha ayuu u duceeyey sidaas si la mid ah ayuu ammaanay asancaani oo asna nadmiyey oo wuxuu yidhi wabacdu fanukhbatu fii cilmi اlahar mukhtasarun yaa xabada min mukhtasar allafaha alxaafidu haaqibu nadar wa huwa shihaabu bnu cali bnu xajar yacni wuxuu leeyahay kitaabka nukbada la yidhaahdo oo cilmulahar ku saabsan waa mukhtasar yacni muxuu yahay mukhtasar wanaagsan marka culimmadu kitaabkaasi waa kitaab la ammaanay weeye marka culimmaduna waxay dhahen hada wa min anfaci alkutubi almukhtasarati arrinku waa saase kutubta markaasi nafciga badan oo mukhtasarka waxaa ka mida ah nukhbat alfikr fii cilmi alahar oo markaas xaafid ibnu xajar uu leeyahay lilxaafid ibnu xajar almutawafa sana min alhijra waqad sharaxaha kaiiruuna waxaa sharxay culimo fara badan minhum alxaafid nafsuh sheekha laftiisa sharxay wuxuuna ku sharxay markaasi eh, nushatu nadar fii sharxi nukhbat alfikar waana kitaab mashhuura oo caana la yaqaano weeyaan wabnuhu inankiisuna wuu sharxay maxamed ibnu axmed ibnu xajar inankiisuna wuu sharxay wa cabdira'uuf almunaawi isaguna wuu sharxay oo kitaabkiisa waxa la yihahda alyawaaqiit wadurar fii sharxi sharxi nukhbat alfikar marka isagu wuxuu sharxayaa cabdira'uuf almunaawi wuxuu sharxayaa sharaxa sheekhuu sii sharxayaa nushatunadarka ayuu sii harxaya matniga nubada ma harxayo nubadu waa matniga nushaduna waa harxa marka nushadaasuu sii harxaya wamaxamed saadiq ibnu cabdilhaadi asindi isaguna yani wuxuu sharxayaa kitaabka nushatu nadarka ayuu sharxayaa oo marka matniga ma harxaye harxa ayuu sii harxayaa bahjatu nadar ayaa marka la yidhaahdaa fii sharxi nukhbat alfikr wakadalika nadama nukhba jamaacatun waxaa saasoo kale nadmiyey nukhbada oo matniga ah jamaacatun koox culimmada ka mida minhum waxaa ka mida shihaabuddiin axmed atuufi almutawafa sana waxaa inoo qoran laakiin waa ayuu markaasi dhintay ayb waxaa kaloo ka mida ragga nadmiyo moxamed ibnu ismaaciil alamiir assancaani amir asancaani waa saaxib subul salaam sharaxa buluuqulmaraamka sheekha iskale weeyaan oo dhintay kii hijriga namigiisna waa la aab sukar ayaa la yidhaahdaa markuu nadmiyeedana wuu sharxay oo wuxuu bixiyey isbaal maطar fii sharxi qasab sukar ayuu bixiyey min aksar mukhtasaraat mukhtasaraadka kuwa la gaabiyey kuwa ugu gaaban waxaa ka mid ah eh, almanduumat albayquniya ayaa ka mid ah lishaykh cumar ibn muxamed ibn fatuux albayquni addimashqi waana kitaabkan soo dhiganay weeyaan wa miman sharaxaha kitaabkaas ragga sharxay waxaa ka mid ah annuwaab sadiiq xasan khan oo dhintay eh, kun saddex boqol iyo toddobadii hijriga wa asmaahu wuxuuna ku magacaabay sharxiisaas alcarjuun fii sharxi albayquun ayuu ku magacaabay nuwaabku waa laqab weeyaan uu leeyahay sheekhaas sadiiq xasan khaan oo laqabkiisu wuxuu ahaa nuwaab caali aljaah amiiru almelik bahaadir laqabkaas ayuu lahaa waana min culamaai hind culamada hindi ayuu ka mid yahay musanafaad fara badanna wuu leeyahay ilaa dhowr iyo lixdan kitaab Eh, ayuu leeyahay oo funuun kala duwan ah funuun kala duwanah marka eh, xilligaasuna dhintay ii hijiriga ayib sharaxeeda marka manduumada sharaxeedu waa shuruuxaadka la sharxay way fara badan yihiin wax ka midana darsigii hore ama daruustii horean kusoo tilmaamnay wa min alkutubi almuxarara kutubta la taxriiriyey bimacnaa eh, la hagaajiyey waxaa ka mid ah tadriib raawi kutubta wanaagsan oo markaa fannigan ku saabsan waxaa ka mida ah tadriib raawi sharx taqriib annawowi eh, eh, taqriibkuna waa mukhtasarkii irshaadka weye irshaadkuna wuxuu mukhtasar ka yahay muqadamat ibnu salaax waxaana iska leh lisuyuutii wa fatxu lmugiit waxaa ka mida ah wa fatxu lmugiit sharxu lalfiya alfiyat alciraaqi buu sharxayaa fatxu lmugiit waxaana iska leh sakhaawi waana ardaygii alxaafid ibn xajar eh, tarjamo dheerna uu ka qoray yani sheekhiisi xaafid ibnu xajar oo u bixiyey markaasi aljawaahir wadurar fii tarjamati xaafid ibnu xajar ayuu markaa leeyahay marka fatxulmuqiidkana wuxuu ku sharxayaa alfiyadii sheekhiisa xaafid alciraaqi ayib wa tawdiix alafkaar sharx tanqiix alandaar waxaa ka mid ah kutubta yani fannigan ku saabsan kitaabka tawdiixu alafkaar sharxu tanqiix alandaar waxaana iskale sheekha asalka oo tanqixu amdaarka waxaa iskale ibn lwasiir maxamed ibraahim ibn eh, alwasiir baa iska ayib sharaxa oo tawdiixu lafkaarkana waxaa leh imaamu sancaani baa leh wa tawdiixu lafkaar sharxu tanqiix alandaar lisancaani sancaani marka sharxuu leeyahay eh, asalkana waxaa leh eh, alwasiir baa iska maxamed ibraahim alwasiir labaduba waa culimmadii yaman weeyaan wa qawaacid ataxdii lijamaaludiin alqaasimi waxaa ka mida kutubta laga qoray fankan yani kitaabka la yihahda qawaacid taxdii waxaana le sheekha la yhahda jamaaludiin alqaasimi oo dhintay kii hijiriga oo waafaqsan kii milaadiga waa min culamaai dimashqa ayuu ka mid yahay min culamaa dimashq ayuu ka mid yahay kitaab buu leeyahay la yidhaahdo muxaasinu ta'wiil oo tafsiir ah oo mujallado taqriiban meelaha qaarkood daabacay dabcaadka qaarkood ayuu leeyahay marka kutub fara badan buu leeyahay oo funuun kala duwana ayb waxaa ka mida ah kutubta yani marka ku saabsan wa tawjiih annadar liljazaa'iri kitaabka layidhaha eh, tawjiih annadar ou leeyahay sheekhaat jazaa'iri magaciisuna waa aahir ibnu saalix baa la yidhahdaa aahir ibnu saalix ayaa la yidhaahdaa asna wuxuu dhintay kii hijriga oo waafaqsan milaadiga ayuu dhintay fajaza allaahu aljamiica dhammaan allaha ku abaalmariyo khayr aljaza abaalmarin markaa wanaagsan allaha ku abaalmariyo musalax alxadii wa mawduucuhu wa amaratuhu ay hada maxaluh musalax xadiikii yani markaa tacriifkiisa iyo mawduuca uu ku saabsan yahay iyo amarada markaas iyo miraha laga goosanayo laga faa'iidayo ayuu markaa sheikhu ka hadlayaa culimmadana waxaa caado u ah markay fanni bilaabayaan inay masaa'il sheegaan la yidhaahdo almabaadi alcashara almabaadi alcashara fanni kasta markay bilaabayaan waxay sheegaan mabaadi'daas ina mabaadi'a kulli fannin cashara alxaddu walmawduucu uma hamara wanisbat wafadluhu walwaadic walismu listimdaadu xukmu shaaric masaa'ilun walbacdu bilbacdi iktafaa waman dara aljamiica xaaza sharafa yani wuxuu leeyahay fanni kasta mabaadi'da yani laga maarmaanka qofku inuu ogaado fanniga uu baranayo inuu ka ogaado waxaa ka mida xadka xadku waa tacriifka uu fannigaas leeyahay inaad ogaato waa muhiim waxaa ka mida mawduuca uu fannigaasi ka hadlayo mawduuca uu ka hadlayo waxaa ka mida muhiimaadka amarada markaad barato amaradiisu maxay tahay ayib waxaa ka culumta kale xaggee buu ka joogaa cilmigan inaad ogaato fadliga uu leeyahay cilmigan inaad ogaato waadica iyo cidda dejisay inaad ogaato magaciisa inaad ogaato istimdaadka iyo meesha laga soo qaatay oo cilmigan uu ka yimid inaad ogaato yacni xukumkiisa waxa uu noqonayo yani barashada la baranayo xukumku muxuu noqonayaa ma waajib buu noqonaya in la barto yani markaasi yani ma kifaayi buu noqonaya ma cayni buu noqonaya masaaisha lagaga hadlayo markaas cilmigaasi masaaisha uu ka waramayo kadib wuxuu yi walbacdu bilbacdi iktafaa culamada qaarkood qayb ka miday sheegaan dhammaan mooda sheegaan waman dara aljamiica xaaza sharafa qofka dhammaan koobaa laakiin sharaf qofkaasi waa koobay sheekheennu marka ama labadana sheekh waxay ku kaaftoomeen bacdi ka mid ah bacdigay ku kaaftoomeenna waxaa weeyaan tacriifka fannigan cilmulxadiidka iyo mawduuca uu ku saabsan yahay iyo amaradiisa saddexdaas shay ayay markaa ku kaaftoomeen waxay yidhahdeen culimmadu raximahumullah tacriifuhu cilmigan tacriifkiisa huwa cilmun waa cilmi biusuulin wa qawaacid ay kaa'inun biusuulin wa qawaacid ku sugnaaday usuul iyo qawaacid waana isku macna usuul iyo qawaacid usuushaas iyo qawaaciddaasoo yucrafu biha lagu aqoonsanayo lagu garanayo axwaalu sanadi sanadka xaalkiisa waalmatni wa axwaal ilmatni iyo matniga xaalkiisa min xayu alqabuul wاraddu marka laga eego yani sanadkan iyo matnigan ma yihiin kuwa la aqbalayo mise ma ahan kuwa la aqbalayo tacriifka yani markaasi uu sheekhu inoogu tacriifiyey cilmiga musطalaxa waa cilmu اlxadiiثi yani markaa diraaya midkay u yaqaanaan buu sheekhu inoo tacriifinaya wuxuu inoogu tacriifi waa cilmi usuul iyo qawaacid wata usuushaas iyo qawaaciddaasoo lagu garanayo xaalka sanadka sanadkani sanad maqbuula ma yih sanad yani rijaasha ku sugan yani rijaal la aqbali karo waxay soo wariyaan rag la aqbalay yani ma noqon karaan matniga laftiisu ma yahay matni la aqbalayo mase waa matni aan la aqbalaynin ayib alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala kitaabkiisa annukat la yidhaahdo wuxuu odhanayaa tacriifka ugu wanaagsan oo lagu tacriifiyey cilmu mustalax wuxuu noqonayaa wuxuu odhanayaa wa wla tacaariifi licilmi alxadiidi yani tacriifka oogu wanaagsan cilmulxadiidka waxa weeye macrifatu alqawaacid alatii yutawasalu biha ila macrifati xaali araawi walmarwiyi tacriifkaasa ugu wanaagsan macnuhu iyo mu'adduhu waa isku mid laakiin alfaadda u ka cabiraya markaas waxay tahay alfaad waadixa macnadu waxa weeye macrifatu alqawaacid in la barto qawaacid in la barto allatii yutawasalu biha qawaaciddaasoo gaarayo ilaa macrifati xaali araawi walmarwi inaad barato raawiga wax soo warinaya xaalkiisa iyo walmarwi waxaan la soo warinayo xadiidka inaad xaalkiisa ogaato yani marka qawaacidda lagu baranayo ayaa waxaa la yidhaahdaa yani cilmu alxadiid saasaa la yidhaahdaa mowduucuhu cilmiga musalaxu waxauu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay alsanad waalmatnu min xayu alqabuul waaraddu sanadka iyo matnigu ku saabsan yahay sanadkuna yani markaasi waa arki doonnaa tacriifkiisa waa raggan wax kala warinaya weeye sanadku matniguna waa meesha markaasi uu ku dhammaanaya sanadku marka sanadka iyo matnigu sanadka iyo matniga ayuu ku saabsan yahay cilmulxadii sanadkan iyo matnigani ma yihiin kuwa la aqbalayo mase ma ahan oo markaad qawaaciddan barato waxaa kuu soo baxaysa sanadka maqbuulka ah iyo sanadka hayr maqbuulka ah ayib matniga maqbuulka iyo matniga hayr maqbuulka ayaa soo kala baxay ayaad kala ogaanaysaa amaratuhu aayatuhu amarada iyo aayadiisa maxay noqonaysaa aayadu yani yoolka markii la barto amarada laga helayo yani maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa tamyiiz saxiixi min asaqiimi min alaxaadii tamyiiz saxiixi xadiidka saxiixa in laga sooco min asaqiimi xadiidka aan markaasi xadiidka buka min alaxaadii yacnii midka caafimaadka qaba oo fayow in laga saaro midka xanuunsan ama jiran oo axaadiidta ah ayib qaar waxay ka eh, eh, cabireen culimmadu waxay ka cabireen tamyiizu almaqbuuli min almarduudi min alahbaar tacbiirkaas ayaa ka fiican bay yidhaahdeen tamyiizu almaqbuuli min almarduudi min alahbaar amarada laga helay waxaa weeyaan yani maqbuulkii in laga sooco marduudkii ahbaartii teeda maqbuulka iyo teeda marduudka in la kala sooco yani amarada laga helayo taas weeyaan intaasi waa tacriifka cilmi mustalax iyo mawduuca uu ku saabsan yahay iyo amarada markaasi laga helayo markaad barato amaraad ka helaysa waxaa weeyaan inaad kala socdo axaadiidta kuwooda saxiixa ah iyo kuwooda markaa daciifka ah alxadiiu walkhabaru walaharu wasilaaxaat ukhraa halkana sheekhu labada sheekh waxay inoogu sheegayaan xadiid iyo khabar iyo aar tacriifkooda iyo isilaaxaad kale alxadiiu luqatan aljadiid xagga luqada waxaa la yidhaahdaa xadii waa aljadiid wixii cusub weeyaan wixii cusub weeyaan xagga luqada wa yujmacu calaa axaadii waxaa lagu jamciya axaadii calaa khilaafi alqiyaas laakiin qiyaaskii yani markaas wuu khilaafsan yahay oo waxay xadii in lagu jamciyo xudut bay ahayd sida sariirin surur oo kale ayay ahayd laguma jamcina axaadii baa lagu jamciyey culimada qaar waxay leeyihiin axaadii wuxuu jamac u yahay uxduua uxduuatun ayaa axaadii lagu jamciyey ee xadii jamac oo ma ahan xadii jamac oo ma ahan qaar kale waxay leeyihiin axaadii jamac ma ahan waa ismu jamcin weeyaane jamac ma ahan marka qiyaaskii Eh, ay ahayd inuu ku yimaado lafdiga xadiid yacnii laguma keenin oo wuxuu ku yimid calaa khilaafi alqiyaas eh, maadaama uu ku yimid eh, axaadiid lagu keenay xadiid waa calaa khilaafi alqiyaas weeyaan wasilaaxan xagga istilaaxana huwa maa udiifa ila nabiyi sala allahu aleh wasalam waxaa la yidhahdaa xadiid oo wixii loo tiiriyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw wasfin khuluqiyin aw khalqiyin khilqiyin ma khalqiyin oo wixii loo tiiriyey nebi maxamed sal allahu alayh wasalam oo oraax ah ama ficil ah ama taqriir ah ama sifo markaasi akhlaaq ah ama markaasi abuur ah ayib maa udiifa ila nabiyi sal allahu alay wasalam waxaa ku baxaya wixii loo tiiriya cidka cidaan nebi maxamed ahayn calayhi salaatu salaam xadii lama odhanayo min qowlin aw ficlin wuxuu noqonayaa waxaa loo tiirinayo mar qowl iyo oraah buu noqonayaa oo nebigaasaa yidhi calayhi salaatu salaam baa la odhanayaa marna wuxuu noqonayaa ficil nebigaasaa sameeyey baa la odhanayaa mar wuxuu noqonayaa taqriir nebiga agtisaa lagu sameeyey nebiga waxba kama odhan anuu ka aamusay ayib wuxuu noqon karaa wasfi tilmaan tilmaantaas waxay noqonaysaa mid khuluqi ah yacnii markaasi uu ku sifaysnaa oo akhlaaq ah sida kaana khuluquhu lqur'aan ama wuxuu noqonayaa yani markaasi khalqi mid abuur ah tilmaan abuur ah oo ilaahay ku abuuray ayay noqonaysaa marka dhammaantood waxay soo gudagelayaan ashyaadaasoo dhan waxay soo gudagelayaan xadiid ayay soo gudagelayaan xagga istilaaxa alkhabaru luqatan annaba khabar waxaa la yidhahda xagga luqada annaba warkaa la yidhaahdaa ayib eh, eh, akhbaarna waa lagu jamcinaya khabarun akhbaarna waa lagu jamcinaya wasilaaxan qiila muraadifun lilxadii xagga isilaaxa yani waxaa la yidhi waa muraadifun lilxadii xadiidka ayuu markaasi la mid yahay marka la leehay shaygana shaygaasu muraadif yani waa isku mid weeye oo muraadifka waxaa la yidhaahdaa yani matafaqa macnan waikhtalafa lafdan mutafaqa macnan wakhtalafa lafdan ayaa muraadif la yidhaahdaa bimacnaa shay isku macno ah laakiin lafdigu iskhilaafsan yahay sida yani marka annaba iyo alxadii waxaa la odhanayaa lafdigu waa iskhilaafsan yahay midna waa naba midna waa xadii laakiin macnuhu waa isku mid taasaa marka muraadif la yidhaahdaa wa qiila humaa mutabaayinaani maya way kala duwan yihiin waa kala fog yihiin falxadiiu maa jaa can nabiyi sal allahu aleh wasalam xadiid waxaa la yidhaahdaa waa wixii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey wlkhabaru maa jaa can hayrihi khabarna waxaa la yidhahdaa wixii laga soo wariyey cid kale wixii cid kale laga soo wariya khabar la yidhaahdaa wa qiila baynahumaa cumuumun wa khusuusun mulaq waxaa kaloo la sheegay marka culimada ay yidhaahdeen waxaa ka dhexay cumuum iyo khusuus cumuumun wa khusuusun mutlaq yani waxaa loo jeedaa meel bay isugu imaanayaan mid ayaa shay markaa la gaar noqonaya waxay yidhahdeen marka culammadu falxadiiu xadiidku maa jaa can nabiyi sal allahu aleh wasalam waa wixii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaggiisa ka yimid weeye waalkhabaru maa jaa canhu aw can hayrihi canhu yani caynkii iyo waxaa kala go'an nuunkii ayb khabarna waxaa la yidhahdaa wixii ka yimid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaggiisa ama kayrkii xaggiisa ka yimid marka sidaa marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa inuu ka dhexeeyo umum iyo khus mutlaq ah oo macnaheedu uu noqonayo waxay isugu imaanayaan xadiid iyo khabar waxay isugu imaanayaan wixii nabi maxamed laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam khabarku wuxuu la gaar noqonayaa wixii cid kale laga soo wariyey khabar baa la odhanayaa axaadiid la odhan mayo dhankaa marka laga eego marka yani khabarkii baa caamka ah waxaa jira umuumun wakhusuusun min wajhin baa jira umuumun wakhusuusun min wajhin cumuumun wakhusuusun min wajhin wuxuu noqonayaa waa laba shay oo meel isugu imaanaya mid kastana shay uu gaar leeyahay ka waxaa loo yaqaanaa cumuumun wakhusuusun min wajhin sida maalan almunkaru washaad almunkaru washaad xadiidka munkarka ee xadiidka shaadka ah waxay isugu imaanayaan labaduba waxaa ku sugan mukhaalafo markii tacaariifta qaar ka mida ah lagu socdo yacnii shaadkina wuxuu khilaafay waa nin iqoo khilaafay cid ka awlaysa munkarkiina waa nin daciifa ah oo markaa khilaafay cid ka awlaysa cid daciifa ah oo markaa khilaafsan cid ka awlaysa ayib waxay wadaagaan marka mukhaalafo cid buu khilaafay halkaa waa isugu imaanayaan waxay u kala duwan yihiin yacni shaadku waa fiqo soo waadix maaha munkarkiina waa daciif dhankaa marka laga eegana waa isku khilaafsan yihiin oo markaa mid baa midna xagga iqanimadu gaar la noqonaya midna xagga dacfigu gaar la noqonaya marka waxaa laohanayaa baynahumaa cumuumun wa khusuusun min wajhin baa laohanaya khabar iyo xadii waxa ka dhexeeya markaas waa cumuum wa khusuusun mulaq mulaq yacni mid ka mida ayaa caam ah meel bay isugu imaanayaan meel lamid baa gaar la ah ayib kaasina waa xadiidka weeyaan alaharu aharkii luqatan baqiyatu shay ahar waxaa la yidhahda xagga luqada yani waxaa la yidhaahdaa shayga wixii ka hara ayaa la yidhaahdaa aaaarna waa lagu jimciyaa wasilaaxan isilaaxa culimmada waxay u yaqaanaan maa ruwiya can asaxaaba wataabiciin wixii laga soo wariyey saxaabada maa ruwiya can asaxaaba wataabiciin min aqwaalin aw afcaalin wixii laga soo wariyey saxaabada ama taabiciinta oo aqwaal ah ama afcaal ah haddii la yidhaahdo ibnu cumar baa sidaa yidhi ama yacni ficilka noocaasi sameeyey waxaa la odhanayaa aar ayib taabiciinta haddii la yidhahdo saciid ibnu musayib baa sidaa yani ku hadlay wuxuu noqonayaa aar ama saciid ibnu musayib baa sidaas sameeyey wuxuu noqonayaa aar sidaasi waa tacriif wey wa qiila alaharu muraadifun lilxadii culimada qaar ka mida ah waxay yidhaahdeen aharku wuxuu la mid yahay xadiidka oo alahar walxadiid waa isku mid laa farqa baynahumaa saasay markaasi culimmadu u badan yihiin imaam axmed abiaddi laga soo wariyey wuxuu yidhi diinu muxamadin diinu nabiyi muxamadin ahbaaru nicma almatiyatu lilfataa aahaaru laa targabanna can alxadiii wa ahlihi faara'yu leylun walxadiiu nahaaru marka diinu nabiyi muxamedin ahbaaru nicma almatiyatu lilfataa aahaaru marka alaahaar macna alaxaadiid ayaa loo jeedaa marka sidaasayna u badan yihiin culimo fara badanna Eh, yani markaas intay lafdiga aahaar sheegeen ba waxay ka hadlayaanna waxay tahay axaadiia nebi maxamed ayay sharxayaan sida mushkil aaaar iyo yani markaasi sharxu macaani aaaar iyo oo taxaawi u leeyahay axaadiitii ayuu markaasi ka warramayaa aahaar buuna u bixiyey kitaabkiisa mushkil aaaar iyo sharxu macaani aaaar ayuu u bixiyey marka eh, lafdiga aaaar inuu macna axaadii la mid yahay ayuu markaasi ku socdaa alxadii lqudsiyu halkana labada sheekh waxay kaga warramayaan xadiisu qudsi maxaa la yidhaahdaa huwa maa nuqila can nabiyi sal allahu alay wasalam waxaa la yidhahdaa wixii laga soo wariyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maca isnaadihi iyaahu ilaa rabbihi caza wajal asagoo sanadkiisa u tiirinaya rabbi subxaanah oo nebiga wuxuu ka warinayaa yani rabbigiis ayuu kasoo yani markaasi ka warinayaa walfarqu bayna alxadiii alqudsiyi wa bayna alqur'aan farqi udhaxeeya xadiisulqudsiga iyo qur'aanku wuxuu noqonayaa ana alqur'aana mucjizun bilafdihi qur'aanku waa mucjiz lafdigiisa waa mucjiz bimaanaa ciduma keeni karto weeye ciduma keeni karto wa mutacabadun bitilaawatihi waxaa laisku addoonsaday tilaawadiisa iyo akhriskiisa wa yushtaratu fii ihbaatihi tawaatur waxaa loo shardinayaa sugnaanshihiisa uu ku sugnaadaa tawaatur wlxadiiu lqudsiyu xadiiqudsigu laa yuusafu bilicjaaz icjaaz laguma sifeeyo walaa yutacabadu bitilaawatihi tilaawadiisana liskuma addoonsan walaa yushtaratu fii ubuutihi tawaatur looma shartiyo sugnaanshihiisa tawaatur inuu markaa ku sugnaado midka koowaad waxaa weeye mucjizun bilafdihi lafdigiisa ayuu markaasi qur-aanku waxa weyaan mucjiz cid keeni kartaa ma ay jirto yani carabtii fasaxada ahaa way isku dayaan inay keenaan way keeni waayeen ayib qul lain ijtamacat اlinsu waاljinu cala an yaأtuu bimili hada اlqur'an laa ya'tuuna bimilih walow kaana bacduhum libacdin dahiira yani hadday jin iyo insi isku tagaan inay keenaan qur'aankan yani oo kale ma awoodi karaan ayib waxay markaasi taxadi lagula sameeyey gaalada inay keenaan toban yani suuradood way keeni waayeen waxaa taxadi lagula sameeyey inay keenaan suura waaxida wain kuntum fii raybi mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuuratin min milih hal suurad keena baa layidhi waa kari waayeen iyagoo fusaxo ah oo carabiga aad u yaqaana waa awoodi kari waayeen marka mucjizun bilafdihi lafdigiisu waa mucjiz tilaawadiisna waa laisku addoonsado yani ajar baaba oo qofka akhriya yani xaraf wuxuu leeyahay toban xasano man qara'a xarfan bikitaab illaahi falahu bihi xasana wاlxasanatu bcashri amhaaliha laa aqulu alfla miim xarfun walakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun halka xarfa marka waxaa laga helayaa ajar ayib toban ajar baa laga helayaa wayushtarau fi ibaati tawaaturna waxa weeye qur-aanku wuxuu ku sugnaadaa tawaatur buu ku sugnaadaa tawaatur yani cidda soo warinaysa dad fara badan baa soo warinaya marka mutawaatir inuu yani markaasi uu ku yimaado sanad mutawaatira ah, ayaa shardi ah saddexdaa shardi yacni marka oo qur'aanka loo shardinayo xadiisulquds looma shardiyo icjaaz laguma sifayn inuu mucjis yahay laskuma addoonsan tilaawadiisa oo lama odhan qofka akhriya yani xadiisulqudsiga ajar noocaasuu ka helayaa lama odhan aduu qof maanta dhan ahrinaya xadiisulqudsi ku celcelinayo inuu meel kale sunnadaa u xifdinayo iyo inuu meel kale ajar ka helo yani markaa waa suurtagal laakiin inuu markaas lafdiga uu akhrinayo ajar looga qorayo sida qur-aankii kale taasi markaasi yani ma soo aroorin loomana shartiyo markaasi inuu markaa tawaatur sanadka uu ku imaanayo inuu mutawaatir yahayna markaa lama shartiyo walaxaadiiu lqudsiya axaadiiu qudsiga akaru min miati xadiiin boqol xadiid way ka badanta minha maa rawaahu muslimun fii saxiixih waxaa ka mid ah yani imaam muslim kuwa uu soo wariyey maa rawaahu muslimun fii saxiixihi can abi dar radia allaahu canhu can الnabiyi sal اllah alيه wasalam fima yarwiihi can illahi tacala anahu qaal ya cibaadii inii xaramtu الظulma calى nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu axaadiita yani markaas alaxaadiis alqudsiya sida marka labada sheekh inoo sheegaya waa ka badan yihiin boqol xadii kutubta laga qorayna waxaa ka mid ah kitaabka la yihahdo alitixaafaat asaniya bilaxaadii alqudsiya alitixaafaat asaniya bilaxaadiis alqudsiya oo uu leehay cabdira'uuf almunaawi wuxuuna ku aruuriyey kitaabkaasi laba boqol xadii ayuu ku sheegay oo ka mida aaadii اqudsiya alitxaafaat saniya biaxaadii اqudsiya cabdira'uuf almanawi xadii oo markaa ka mida alaxaadii اqudsiya ayuu ku sheegay waxaana ka mida markaasi xadiikan yani macruufka ah imaam muslim uu wariyey imaamu nawowina raximah اllah kitaabkiisa arbiciinka uu ku soo arooriyey cibaadii inii xaramtu الظulma calى nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu xadiidkaas ayaa ka mid ah oo rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu ku leeyahay addoommadiisa waan ka xarimay naftayda addoommadaydiio waxaan ka xarimay naftayda dulmi inaan wax dulmiyo waan ka xarimay ayib dhexdiinnana waxaan ka dhigay oo ka yeelay dulmigu inuu xaaraam yahay dulminina wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid rabbi addoommada ma dulmiyo wamaa rabbuka bidallaamin yani dallaamkaasi waa nisbo wey bimacnaa rabbi looma nisbeeyo weeye dulmi oo markaa looma jeedo inay tahay mubaalaqo loogama jeedo bimacnaa hadda nisbaa loo jeedaa yani rabbi wax dulmiya looma nisbeeyo marka xadiidkaas ayaa ka mid ah axaadiid kalena markaasi wuu soo aroorinayaa yani cabdira'uuf almanaawi wlaxaadiisu lqudsiya akaru min miati xadiiin minha waxaa ka mida maa rawaahu muslimun yani muslim yani kuwa uu soo wariyey fii saxiixihi can abi dar radi allahu canhu can inabiyi sal allah alay wasalam fima yarwiihi can illahi tacaala anahu qaala inuu yidhi yaa cibaadii inii xaramtu ulma cala nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu alxadii yani akmil alxadii halkaa inoo joogo wallah aclam